cishqigii jannada cindigayga daagay cawa iyo maalin casiisaan ka barya cishqigii jannada cindigayga daagay cawa iyo maalin casiisaan ka barya ciqaabtii qabriga cadaabtii kuluuleed naf kastoo casiisa naarta laagu ciida ciqaabtii qabriga cadaabtii kuluuleed naf kastoo casiisa naarta laagu ciida casiis aan ka baqno cirkaan aaburay carshigaa la daago cilmii ku dhisay casiis aan ka baqno cirkaan aaburay carshigaa la daago cilmii ku dhisay cibaado baraxla camaaloo wanaagsan ceebaan laheeno lahayno casiiskeena doona cibaado baraxla camaaloo wanaagsan ceebaan laheeno lahayno casiiskeena doona masjidka camiira cibaadada badiya casiiskeenna xuskiis carabkeen ha qooyo masjidka camiira cibaadada badiya casiiskeenna xuskiis carabkeen ha qooyo caraftii jannaada cid kastaa ma hesho casir iyo habeen alle aan cabudno caraftii jannaada cid kastaa ma heesho casir iyo habeen alle aan cabudno casir iyo habeen alle aan cabudno